geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadow yaysku maran waxba kama geline guurbay rabta aabey wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xog horeys idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib markale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo talaada ay sii baxayso arbaca ayaa soo gelayso taariikhdu waxa ay ku beegantahay tahay saddexda bisha tobanaad sanadda labada kun saddex qodobada caawa barnaamijka waxbaraysi aad ku maqli doontaana waxaa kamida mida ah soomaaliya waxa ay maanta gacanta ku soo dhigtay sufyaan sheekh axmed oo taakaya ku magac dheerkaas oo ku sugnaa dalka kenya waxaana loo heystaa eedan la xiriira inuu gacan saara lahaa kooxda al-shabaab waxaa sidoo kale caawo barnaamijka ku maqli doontaan waxaa jira khilaaf ka taagan doorashada puntland iyadoo khilaafkaas guud uu jiro ayaa haddana waxaa maanta magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ka dhacay doorasho ama doorashooyin isbarbar socda waxaana lagu kala doortay laba golo deegaan oo magaalada yeelanayso iyo guddoonka magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari haddaba waxaan eegi doonaa doorashooyinkaas isbarbar socda ee ka dhacay boosaaso iyo si guud khilaafkaas guud maantay howlkii gobolka bari dowladdu waxay ku qabatay xubno shan iyo toban ilaa lix iyo toban isu geysay doorasho macmila oo aan xeerka waafaqsaneen ay damacday inay jujuufto marka waxaa moodaa dimuqraadiyaddii inay dhashay laba maayar oo boosaasaa mas-uuliyiin ka kala socday galmudug iyo puntland oo dhexdhexaadin ka dhex laba maleeshiya beeleed oo dirar ay ku dhex martay deegaana hoostaga goldogobna waxa ay gaareen oo ay ku sugan yihiin caawa deegaana hoostaga goldogob si ay u xalliyaan xiisada ka jirta halkaas oo ku dhowaad labaatan ruux la yskaga dilay dagaalo saacadihii lasoo dhaafa ka dhacay qodobadaas iyo kale nagu soo korro intaan barnaamijkeena ku guda jirna maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kalamaan ee sidoo kale qaybka ah barnaamijkeena gabagabadana waxaad ku maqli doontaan adduunyada dhammaanteed dhiila ka socoto adduunyada dhammaanteed dhiila ka socoto dawaqba baxayo dawqaaradoodba dhan kastood ka eegtaba dhigu u qulqulayaa gumaysiguna wuxuu dhimay salaad cabdulla cumar ayaa farsamaynaya waxaan ahay saciid cabdiraxmaan cali waa mar kale iyo xog waraysi dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab walle inaadu wax maqasheengebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo ku sixiliyo godogodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal waa hagaag saaxiibayaal marka la kulan wacan oo wanaagsan ayaa idin leenahay haddiiaynu ku bilowno dowladda soomaaliya waxa ay soo xirtay maanta sufyaan taakeeye kaas oo ku sugnaa magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya waxaana lala xiriiriyay ninkan inuu gacansaar la leeyahay kooxda al-shabaab oo dowladda soomaaliya xilligan dagaal adag ay kula jirto sidoo kale waxa uu baraha bulshada ku faafi jiray ninkan afkaaraha lala xiriiriyo in ay adeegsadaan kooxaha argagixisada looga aqoonsan yahay adduunka qodobkan dib ayaan ugu noqonaynaa saaxiibyaal balse haddii aynu eegno magaalada boosaaso waxaa maanta ka dhacay doorashooyin isbarbar socda iyadoo ay halkaasi doorashooyin ku kala qabsadeen maamulka puntland ee hadda talada haya iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka ku ah maamulka mas-uuliyiin markaa ayaa lagu doortay oo la sheegay in ay hoggaamin doonaan gobolka ah amaba magaalada caasimadda ah ee gobolka bari ee boosaaso iyadoo maayarkii magaalada lagu doortay xubno markaa ah markaa golo deegaan ayaa sidoo kale doorashadooda ay ka dhacday magaalada boosaaso maanta waxaa doorashooyinkan isbarbar socdo waxaa keenay in ay ka dhacaan magaalada boosaaso aan wax ka weydiiyey gudoomiyaha urur siyaasadeedka midaeye ee gobolka bari bilaal waa bile maxamuud oo markaa u qaabilsan waa urur siyaasadeedka midaeye gobolka bari waxaana iga warbixiyey sida ay wax u dhaceen iyo guud ahaanba khilaafka ka taagan doorashooyinka puntland waa mahadsantahay reediyo kulmiye eh? haddaan xaqiiqda kuu sheego dadweynaha reer boosaaso waxay ka qayb galeen doorasho qof iyo coda waxay soo doorteen xubno wakiila ah oo golaha deegaanka xildhibaanadii noqon lahaa soddon iyo saddex ah ururo iyo waxay kusoo doorteen xisbiyo ururka mideeye ayaa mucaaradka ugu xubno badnaa saddex toban buu lahaa kan dowladda ku xigay wuxuu lahaa sagaal ururo kaloo yaryar oo laba iyo saddex iyo lana waa jireen marka dawladda waxay samaysay markii horeba qaab aan shuruucda waafaqsaneen oo xeerarkii doorashooyinka lagu galay oo dhan bay wax ka bedashay doorashada kadib waxay kaloo samaysay dimuqraadiyad aan adduunkana ka shaqeyn oo aan xeerarkeedii qornaa ee lagu galayna aan ahayn oo aad moodo xisbiga antiwadaaga gacaanka soomaaliyeed oo kala mid ah inay qabatay doorashada hadday qabatay xisbigii awoodda yeeshay waxay damacday inay isugu tagaan oo xisbiyo yaryar ay siiso si maaragta guddoomiyaha ay ku-xigeenka u qaataan laba xisbi oo afar iyo saddex xubnood kala helay ururadii kale ee mucaaradkana waa isba hayseen doorasho daah furan sida uu qabo xeerka doorashooyinka waxaa golaha fadhiisan kara labaiyo labaatan kooramka markuu buuxo oo la dhaarin karaa waxay sameeyeen maanta howlkii gobolka bari dowladdu waxay ku qabatay xubno shan iyo toban ah ilaa lix iyo toban isu geysay doorasho macmila aan xeerka waafaqsaneynay damacday inay jujuubto xubnihii mucaaradka ee mideeye iyo xulufadii kale ee isbaahisiga muxuu ahaa la socdayna iyagana lix iyo toban xubnood waxay doorteen guddoomiye ay guddoomi ku-xigeen marka waxaa moodaa dimuqraadiyaddii inay dhashay laba maayar oo boosaas ah maxaa keeni kara marka in laba maayar lagu doorto hal magaalo iyadoo doorashada ay hal dhinac in ay ahaato loo baahan yahay mar walba oo doorasho midaysan ay ahaato waxaa keenaya gacmagacmaynta xukuumadda hadda sii dhamaanayo waqtigeeda siciidani oo doonaya inuu boobo u jujuubo dimuqraadiyad gacan kurimisa uu ka dhigo hannaan dah furan oo doorasho ah oo sanduuqa ah ayaa ahayd in la qabto soddon iyo saddexda la dhaariyo musharaxiinta ku tartamaan sanduuq qofkii markaa aqlabiyadda codka helana uu soo baxo taa lama yeelin waxaa la sameeyey saddex nin oo urura madax ka ah ayaa warqad qortay oo ku heshiiyey xubno ay leeyihiin inay iyagu maaragtay israaceen sababtaas way sababta keentay marka la barbar maray oo la baal maray oo shuruucdii golaha deegaanka eh, xeerarka lagu dhisaayey eh, golayaasha deegaanka guddoonkooda in la fariisiyo lagu doorto ayaa la dhinac maray xukuumadana mas-uuliyadda iska leh waxa maanta dhacay maxaad rajeynaysaan marka doorashooyinka maadaama ay laba dhinac ay kala ahayd oo laba doorasho ay ka dhacday magaalada laba laba guddoomiye iyo in aan la qaadan karin waa ogtihiin iyo laba maamuloo la dhisay maxaad rajeynaysaan xukuumaddemquraadiyadii waa la suurad xumey mm. dadka waxay aada u jeclaayeen codkooda inay ku ciilbaxaan qofkay rabaan doortaan wakiilka noqonaya ilaa heer soomaaliyeed dadweynuhu cod in maaragtaa ay yeeshaan wixii himiladii shacabkaba waa lagu ciyaaray oo xukuumadda hadda jirtaa waxay ka dhigtay wax maaragta wareegtooyin ama warqad lagu soo saarayo haddii marka xukuumadda joogtaa ay magacaabayso guddoonka dee maxaa dadka safaf dhaadheer loo gelinaya labiiyo toban saac oo qorax kuleel loo istaajinayay oo waktiga loo ridayay inay dadku cod bixiyaan marka nasiib daradaas waxa weeye xukuumadda siciidani hadda waqtigeeda dhamaaday waxay ku ciyaartay hanaankii dimuqraadiyadda waxayna ku rida ceel dheer oo aan laga soo saari doonin taana waxaa laga rabaa inay badbaadiyaan shacabka xildhibaanada wakiilada ay soo doorteen in loo madax in soddon iyo saddexa sanduuq loo dhigo doorasho daah furan galo wasiirka maanta warqad buu soo saaray arrimaha gudaha master juxa wuxuu sheegay labada doorashada inayan ansax ahayn habraacii xeerarkana aysan ku dhisnayn sidaa daraadeedna wax doorashada ayan dhicin buu soo saaray qoraala caawa waxaa maqlaya wasiiru dowlaha isna ka daba hadlay arrimaha gudaha marka dildilaac weyn baa jira iyo maaragta kala qaybsanaan muxuu ahaa dhanka in la tixgeliyo qawaaniintu sida ay dhigaysana ay rabin dawladda hadda jirta waa gartay eedda dawladda aada u jeedinaysaan ka sokow idinku waysan ahayn inaad dhahdaan dawladdu sidaan waxba kuma soconayaan ee si kale u dhiga annaga waa soo jeedin annaga waxaan aaminsannahay oo ururkeena iyo xildhibaanada shacabka soo doortayna aaminsan yihiin hmm. mideeye hmm. in dadka sanduuq loo dhigo soddon iyo saddexda la dhaariyo doorasho dah furan oo loo qabto oo sanduuqaas lagu kala baxo sidii qarne iyo fayn iyo eyl ka dhacday doorasho furan ay ahayd oo la soo dooranayo xubnaha maaragtay loo codaynayo marka taas ayay doonaynaa anagu inay maaragta dhacdo wixii kalena waxa weeye waa gacan ku rimis maxaad marka hadda ku baaqaysaan amaba aada fariin ah oo aada diraysaan wallahi nasiib daro in hanaan maaragtaa loo hanweynaayo dimuqraadiyad qof iyo coda dawladda hadda jirtaa ay ka dhigato wax iyada maaragtaa sawir ay iyadu rabto keliya inay ka qaadato oo iyada isleekeysiiso oo ay xukunka kusii dheeraysato wax u eg ayay dimuqraadiyaddii ka dhigtay dadkuna waxay doonayeen inay codkooda ay wakiilada ku doortaan taana nasiib darra weeye annaga waxaan ku talinaynaa in dimuqraadiyadda la baalmaray xeerarkii dastuurkii wax laga bedelay oo horena aan u diidanayn in maaragtay sidaan lagu sii socon karin waktigiina hadda waa ka dhamaaday xukuumadda jirta baarlamanka hadda jira soddon iyo kow octoobar buu ku egyahay marka waxaa la rabaa in doorashadii weyneed la aado oo oo baarlamaanka taana qof iyo cod laguma aadi kare sidii hore ee puntland lixdan iyo lixdan ugu soo xuli jiray ayay noqonaysaa in la aado marka waxyaabahaas oo dhan waxay u yaalaan acyaanta siyaasiyiinta waxgaradka aqoonyahanka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan hogaanka dhaqanka ugu sarreeyo mm. waa la laysu imanayaa talaana baxaysa hadduu bile maxamuud qabowsade ayuu ahaa oo ah guddoomiyaha ursiyaasadeedka mideeye gaar ahaan guddoomiyaha u qaabilsan dhanka gobolka bari ee urur siyaasadeedkaasi waxauu iga warbixinayay doorashooyinkiisa barbar socday ee maanta ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo ku sixiliyo goobgodob dhashiyo halawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay guluf guluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisirtiyey gelingelin ka daran garya garisirtiyey gelingelin ka daran qofba gees harsaday hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti aboon ayaad leenahay haddii aynu eegno markana dowladda soomaaliya waxa ay maanta gacanta ay ku soo dhigtay oo ay kasoo xirtay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya nin lagu magacaabo sufyaan sheekh axmed oo markaa ku magac dheeraa taakeeye waxaa ninkan loo heystaa eedan la xiriira inuu gacan saara lahaa kooxda al-shabaab iyadoo sidoo kaleeto la sheegay in uu ka shaqeyn jiray faafinta fikradaha xagjirka oo markaa lala xiriiriyo kooxaha lagu aqoonsan yahay adduunka in ay ka shaqeeyaan arrimaha xagjiraynta iyo argagixisanimada gabadfallo iyo dembiyana lagu heysto caalamka waxaana la dagaalaa inta badan dowladaha quwadda leh ee caalamka ninkan lasoo xiray ayaa waxaa la sheegay in muddo markaa ka hor ay iska kaashadeen sirdoonka kenya iyo sirdoonka soomaaliya inkastoo ninkan ay soo shacbaxday xarigiisii muddo hadda ku dhow bil ka hor ayaa waxaa haddana ay dowladda soomaaliya faafisay maanta warkan ah in lasoo xiray sufyaan taakeye haddaba sufyaan taakeye maxaa lagu heystaa eedaha lala xiriirinayo iyo waxyaabaha markaa ee eh, markaa sheegaya in loo heesto maxaa ka mid a ah ku saabsan waraysi lala yeeshay hadda ka hor ayaan idin maqashiinaynaa dadka shabaab u shaqeeya haddee shabaab maxay aaminsan dadka shabaab caqiidadooda saxda iyo waxay u dagaalamayaan iyo waxay u ololeynayaan waxaa kaliyoon ka maqalnay inay rabaan wadanka in lagu xukumo kitaabka iyo sunnada intaasna waa saxanta wixii kale u qarsoon ma ogin afka ayagu waxay yidhaahdeen oo qofku markuu halkaasoo istaago yidhaahdo aan ku dhamo mm. qofku markuu inta halkaasoo istaaga yidhahdo aniga waxaan rabaa kitaabka iyo sunnada in laysku maamulaan rabaa oh. dowladda dimuqraadiya haysataa sharciga dastuura oo qoran diinta islaamka si toosa uga hor imaanayo anaaba hadda ku dhahayaba haddaan ku le wax xeer hoosaada oo noo qoran xisbigeenna ma jiro waxaa keliyahoo aan isku xukunno aan isku walaansanno isku raacno waa alkitaab wasunna keliya statementiga ah haddii aan aaminsanna shabaab inay saxan yihiin wadada ay ku socota ay saxan tahay dagaalkaan la geli leh qorya qaadan lahayd wmstatementga adii samaysa hadda ma aana dhihin annagu haddaan xisbiga talkulan waxaan aaminsanahay in lagu gaaro wadankeena in lagu xukumo alkitaab wa sunna ayadoo wadda nabada la maraayo waxaan ka hadalna marka waxaa la rabaa qofka insaanka oo islaamka inay diinta islaamka xukunto markaad qof xukumaysidana kitaabka fiirsa lama rabo dacaayadda gaalada inaan qaadano ninkan al-shabaab xarakatu shabaab waxay taagan yihiin alkitaab wasunna wax ku xukumayna waanu ku dagaalamayan laga kuma raacsanin dagaal dhiig in la daadiyo laakiin nin dhahaaya alkitaab wasunna wax ku xukumaynaa kama hormaa kartid haddaad ka hor timaadana gaalaad laakiin waxaad dhihi kartaa gaal waaye taas lama oga taas we have to find out maya su-aalan weydiina marka eh. macnaha su ka jawaba ku weydiima adige eh. al-shabaab waxaa jirta maray soo marta waddankale igu xukumeen waktigii maraykanku uu lacagta soo siiyo etoobiya lacagta ku bixiyo yidhi hal dagaal tagoo soomaaliya burburiya markuu yidhi hmm. oo maxaakiimtii al-shabaab isla socda ay ka telinaayeen hmm. lama arkin wax diinta islaamka soo horjeeda ayagoo wax ku xukumaan waqtigaasi xukunay dowladay ahaayeen lama arkin markaas lama dhihi kara marka hmm. xukunkii islaamka wax ka duwan dilkaas soo haray dilka annagu kuma raaxsanin in wax la dilo oo dhiig la daadiyo waxaan aaminsannahay in la wada hadlo laakiin diinta islaam macnaha ma waxaad leedahay qofku hadduu wax dilo diinta islaamka oga baxay iladin islaamku ma jirto hadaad wax disho qofka muslimka qaatil waa noqon kara lakin kaafir diiga islaamka macsuum waa diiga islaamka ha diintu aysan ku sheegaa eh. qofka muslimka ah in aad qof disho adoo dagaal ku jira adoo diinta islaamka u ololaynaya diinta islaamka uga bixi maysid waa ku qaldanaa kartaa dembiyaad ku geli kartaa waa dembi laakiin kufri ku geli mayso shirki ku geli mayso waxa ayada ka daran oo shirka ku galay aan ku dhameeyo waxa shirki ku galaysaa inaad dimuqraadi kasi wuxuu ahaa sufyaan taakey oo markaa horey wareysyo looga qaada markaa ku sheegaya in kooxda al-shabaab ay dagaal xaqa kula jirto dowladda soomaaliya marka loo eegana dowladda soomaaliya ay tahay dowlad ridaa ah taas oo ku shaqeysa dimuqraadiyad iyo ficlo laga soo minguuriyey caalamka waxaa hadaba aan wax ka weydiiyey ninkan gacanta lagu soo dhigay ee dowladda soomaaliya hay-adaheeda ammaanka ay soo qabteen cabdikariin nuur xasan doobyaree oo ka fallada arrimaha amniga iyo siyaasadda sidoo kalena ka mid ah maamulka hirshabeelle cabdikariin ayaa waxaan wax ka weydiiyey ninkan lasoo qabtay ee dowladda soomaaliya sirdoonkeeda iyo sirdoonka kenya iska kaashadeen waxa uu faafin jiray marka hore iyo soo qabashada ninkan waxa ay ka dhigan tahay horta xaabshidow eh, waxa waaye eh, idaacadda iyo horta dhegeystayaasheeda iyo codwadanadeeda waanu mahadcelinayo maamulkeeda kulmiye ninkan arrintiisa horta eh, madaxa bulshada maan ku arkayna maalina hadda anagu an shaksiyan u aqaana maahan ahan inta intaw isagu ku hadlayna dad badan oo la aamusanaa jira iyo kuwo kaloo maaragtay iyaguna kashar shar badan oo maxaa la dhihi jiray bulshada aan cadashaan waxaba yaraashee u aaba yeelaynin warjirkeeda iyo waxwadaahaashaheeda marka ani waxaan leeyahay horta horumar dowlada soomaaliyeed ay gaartay waaye in maaragtay sirdoonkeedu ay banaanka eh, dadka eh, sanayaasha ay kasoo xobtaan maarata cadaalada horkeena marka waxaan ka war doonaa hay-adaha garsoorka iyo maaragta imaamaha soo socda maaragtay eh, w ay ka yidhaahdaan mm. waa gartay maxay ka dhigan taha marka ninkan asigoo dalka kenya ku sugan lasoo qabto sidoo kale dadka kale ee afkaaraha qaldan aaminsan sidaa sheegtay sidee looga hortegi karaa horta xadligatan eh, sida hadda agaasimahan subxa mahadsanaa oo u yimid hay-ada nabad sugidda isbedel weyn oo hay-ada ku dhacay ay qayb ka tahay oo horumarineed oo maaragtay hay-ad markii hore dadka siyaasiyiintan soomaaliya lagu caburi jiray in maaragtay ummadana u kacabsan jirtay in maaragtay qof u jeedaa u qanici jiray haddana maanta ay shacabku adeegayso marka in calashaan xiriirkeedii oo hadda maraayo in maaragtay dowladaha eh, la aamino oo isweydaha iyo dambiilayaasha in lasu gudbiyo lasku eh, lawdashaqeyn noocaas ay dhex marta ayay ka dhigan tahay waa horumar dowlada soomaaliyeed iyo maxaaladiya tallaabo hore loo qaado hmm. waa garta marka afkaaraha qaldan dawladdu sidee loo baahan yahay inay u maareyso dadka aaminsan eh, in markaa fikradahan oo kale eh, lagu hirgeliyo dalka oo laga hirgeliyo oo ay ka shaqeeyaan horta markii dowlad la yidhaahdo dowladda ma ahan inay hal qolo leedahay hal qolo oo hal nuuca ah, waxaa maarata dowladaas dad kristaan ku jiraan dad muslimiin ku jiraan dad maarata ilahay ka dhigsa dad muslimiin ahaan bana soomaaliya masiibkaas ilaahay siiyeyo dowladdu marka intaasoo dhan way cover u tahay cid walbaana waxaa la rabaa inay shuruucda wadankaasi leeyahay iyo kala dambeyntii u hogaansanto cid intaas laga waayaan waa kuwa hay-adaha amniga iyo garsoorka ay raadsanayaan oo cadaalad cadaalada horkeenayaan hmm. marka anigu waxaan isleeyahay dadka calashaan hadda ninkan kuwa ka dareemay siyaasiyiin oo dalka qaarkood hore usoo xukumeen oo qaarkood ay saameyn badan leeyihiin bulsho fara badan ku xiran tahay dadku aada u dhegeysan oo waxaad arkaysaa afar iyo labaatanka saac dowlada ceebeyn ayaa maaragtay maaragtay ciidamadii qalabka siday oo sidii in maxaa la jiray madaxda hadda joogta ciidanka iskama lahan dalka iska leh ceebeyn ayaana caaya ayaana leeyihiin saana waa la shurqoolay waa la waa loogu talagala war dagaal aaday oo goras hatay oo in isaga la soo dilaayo inuu wax soo dilaayo cid walba way og marka bal bilqiyaas calashaan nin askarigiisa shil qoonayo xaguu ka jiraa marka waxaandig waxaan leeyahay hay nisa tallaabadaas ay qaado waa tallaabaa loogu baahna kuwaasna ha soo qaqabato ha kusoo aga xirxirtaan leeyahay insha allah waayahay hadaladaas ay hawada u marinayaan ee aad sheegtay adigu hadda waxaa kamid tahay maamulka hirshabelle dagaal adag ayuuna maamulka kula jiraa kooxda al-shabaab dadka afkaarahaas fidinaya moralka dadka maxay ka bedeli karaan

walaa horta anaga ama reer shabeelle aan ahaan ama south west aan ama state kasta aan horta buucadaas eh, ayaa naga dhexaysa dadka soomaaliyada ka dhexaysa waxaan ka hadlaana anigu qofna ugu roonamayo qofna ugu darnaamayo waxawey oo mustaqbalka dalkayga ayaan u naxayaa marka reer shabeellena waxay kamid taha dadka maarata culeysyada shabaabku ay haystaan oo hadda dagaalka kula jirta marka waxaan rabaa umada soomaaliyeed walbeli u midowdo inay dalkaas war adiga hadaad waxaad rabtaa dhulkaas taakada dhulkaas wax ku leedahay dalkaas soomaaliya wa ku leedahay cidna kuma khasbi kartid inaad ogu tiraa sidaan anu raba hala yeelo sharcigo dal ku leeyahay hogaanu leeyahay haddaad rabteen wax ka bedesho amaad maarata adshaa sida waxaad rabto u liidkahayso kusoo tartan inaad kusii madaxweyneha timaado ummada marka in ku haysta marka sharcigiisa ku dhaq laakiin alshaan maarata anigoo meeshaan anaa haysto waxaan juuga hebel layia meesha anana haysto waxaa layiha urur hebel layia meesha anaa haysto waa layiha istig hebel layia waxaa dalku horan wato usoo burburay haddana maaha mida uu ku kabmaayo maarata wasaag isku buur ku gaarayo marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliya isku midaysan ah, isku duba dowladeeda ha taageerto maarata calashaan midnimada meel ha soo wadajeesto horta ninkaan waxyaabaha lagu dabakacay waxaas uun isagu sheegay waaye hadda cidina maarata si kale ku ogaan lahayn marka maadaama hadduu waxkaa qabo ma aamusan yahay ciidama ogaata laakiin isagaa maarata banaha bulshada miidiya la yimid marka isaga waxaan dhihi horta garsoorka ayaa lu gelin Eh, ruux isku difaacayo iyo wix maarata iyagu ay kusoo oogaan oo xereed kusoo ogto maarata aanu ka warsugno taas intaas inaan udhaan kuga raba insha allah taasa maarata natiijada ku ogaan doona haddii ila iraado dheer guri guri ku duway gacan gacan sugtiyo gafgaf loogu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalka la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal waa hagaag saaxiibayaal marka la kulantay habboon ayaad leena haddii aynu eegno markana qoraal ka soo baxay goordhow taliska ciidamada atmis ee dagaalka ka garabsiiya ciidamada dowladda ayaa waxaa lagu sheegay in ay ciidamada atmis iyo kuwa xoogga dalka oo isgarabsanaya howlgalla ay ka sameeyeen ciidciidka jembilow oo dhacda ama dhul howd ah oo dhaca ah inta u dhexeysa cali fooldheere iyo degmada mahaday ay ka saareen maleeshiyaad maalmihii lasoo dhaafay halkaasi ku sugnaa oo kooxda al-shabaab ka tirsan waxaa warka qoraalka ah ee kasoo baxay taliska atmis lagu sheegay in ciidamada labada dhinac ee atmis iyo kuwa xoogga dalka oo iskaashanaya howlgal ay ka fuliyeen halkaas saacadihii lasoo dhaafay ay kaga saareen kooxda al-shabaab xubnihii ka tirsanaa ee halkaasi ku sugnaa maalmihii lasoo dhaafay waxaana ciidamadu ay sheegeen amaba ay atmis sheegtay in ciidamadu ay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka al-shabaab iyagoo ka garabsiin doono ciidamada xoogga dalka dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab ayna sii wadi doonto admis garabsiinta ciidamada xoogga dalka si kooxda al-shabaab looga saaro guud ahaan inta ay kaga sugan tahay soomaaliya maleeshiyaadkan ku sugnaa ciidciidka jembilow ayaa waxa ay ku qaadatay ciidamada xoogga iyo kuwa dadka deegaanka maalmihii lasoo dhaafay iyadoo ay ku dhowaad laba toddobaad halkaas ay ku jireen maleeshiyaadkan oo dagaal uu ku dhex marayay ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka sidoo kale diyaaradaha dagaalka ayaa halkaasi duqeymo ka geysanayay maalmihii lasoo dhaafay iyadoo la sheegay in khasaare lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka ka tirsan al-shabaab ee halkaasi ku sugnaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa sidoo kale jirtay in ay xubnahan ka qoteen godad waaweyn halkaas iyadoo sidoo kale ay miinooyin isku hareereeyeen oo sabab markaa taas oo sababtay in ay u geli waayaan ciidamada deegaanka iyo kuwa xoogga dalka ee aan haysan qalabka lagu ogaado miinooyinka iyo sidoo kale kuwa looga hortagaba gfgflagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalka la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran hagaag saaxiibayaal xog horeysa ayaad degeysanaysaan qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla sii gaaraynaa markalna waxaad ku soo dhawaataan xubintii kala maan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfila sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war kalamaanay buri biyaa loo kala baxay sababtoo ah dadku wuxuu u qaybsamay laba gurub hayay meediyo bidii quba waxgee laysku qaybiyey anuu hadda qaybtee ah edaangi midooleyn shalbahay wakaa cadowgii jabe maxaan la jeclaa jabkaas ma maqasheen warwarka waa ku soo boodeene haddaad maqli jirteen dadkaa seem watsap gurub ay ku jiraan maanta dalka waxaa ka jira laba seem watsap gurub waxayna kala yihiin shabaabka dagaalamaya iyo kuwa dagaalka ka soo horjeeda sam watsab gruub ay ku jiraan ciidanka xoogga dalka iyo macawiisleyda sam watsab gruub ay ku jiraan dadka dagaalka afka ku taageeraya iyo kuwa furinta tegey sam watsab gruub ay ku jiraan afhayeennada shabaab ee mar kasta beenta sheega iyo kuwa dagaalka ka soo horjeeda facebookyada wax ku soo qora sam watsab gruub ay ku jiraan dadka musuqmaasuqa sameeya iyo kuwa ku taageersan sam watsab gruub ay ku jiraan beelaha la isku diraya hadda ee inta iskudirka dadka aqbalaan islaynaya eh. iyo shabaabka dagaalamaya eh. sam watsap gruubay ku jiraan marka nin walbaa maanta eh. gruubka uu ku jiro ha iska hubiyo war cabdikuusow qofkii jaahilka ahay hadduu jaahilkiisii iska sii ahaado qofkii wax ogayna uu aamuso shib yidhaahdo goormuu xaqu caddaanaya war maanta qof adduunka jooga oo jahli qiil ka dhigan kara ma jiro dagaalgelinta dhallinyarada iyo ciidamada xoogga kalamaan lafdhabar bay ka tahay hawsha soconaye furintana rag baa naga jiriyo boobayaal culuse haddii aanu turkigu oday ka noqonneedta waa holofe eh. nimankii jannada sheegi jiray waa kuwa horae bal eh. ninkii la noolan karaa haysan siinaba eh. eh horseedkii joogsadiyo jaliil ba mahadale maxaa la jeclaa jabka war soomaalida waxaan odhan lahaa ambad iyo carruur iimaan lo'oon ilaahay aqoon u afduubaney itaalkaagii mee war kalemaaney waxaa garoonka laga soo dejiyey war ma haysaane sufyaan sheekh axmed taakeeye oo waayihii dambe faafinayey afkaaro xagjirnimo ah hoolidii ku ah nabadda xasiloonida iyo dowladnimada soomaaliya sidoo kalena taageerayey khawaariijta sufyaan oo deganaa magaalada nairobi ee dalka kenya ayay hay-addanise ka soo dejisay magaalada muqdisho waxaana nabad sugiddu sheegtay in dadka khawaarijta si muuqda iyo si qarsoonba ku taageera dal iyo dibad meesha ay joogaan laga soo qabanayo marka xaaladu waxay maraysaa jid iyo jahadiidka jabay maxaan la jeclaa jabka aryaadhaha taakeeye anigu waxaan ku dhibs qabsaday calanka soomaaliya oo afar iyo labaatanka saacaayi jira wuxuu naba heeyiri waa calaamad shaydaan mugaberiga haddiiba inya la soo qabta la soo xiray waa ka cadowgii jabe maxaa la jeclaa jabka wartaaka iyo wixii la mida hadii la soo qabanayo dawlad baynu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xooggii libaaxa loogu magacdaray xasan hadda ka hor waxa uu yidhi eh. haddii aniga lay xidho eh. in adeerkay gaal aha ay soo daynaya warbow anna waxaan maqli jiray eh. sootayskaalo halhal baa loo soo hoobanhayaa warnamiyow duurgadaalis downa geetaawiyaasalaani laangiadow dugsidaaw dowladalana hidareemanaado jid iyo jahadiidka jabay maxaan la jeclaa jabka waar wallaweynay weynay iyo xaasaskiisii badnaa ma la weydaariyey war anna wadaaddadan waxaan ka maqli jiray shibran bishibrina nimanka mataakataakaa loo soo qabanayaa meel kastoy galaan abdiraxmaane war ma haysaane gobolka midug bay ku dagaalamaya khilaafkoodu wuxuu ka bilowdaa layidhi nin gaalkacay lagu qabtay oo khawaarijta ka tirsanaayoo beelaha mid kamida sheegtay kadibna rag kale sii sheegay oo beelaha mid ka mida ka tirsan soo qabashadoodii bay fidnadu ka dhalataana layidhi marka ehelka dariskaao isdilaya waxaan kula talin lahaa dagaal bannaan maanta midka shabaabaa ka jira aakhira iyo adduunna kaasaa faa'iida leh kan sokeeyaha dhex marana waxaan cayr iyo cadaab ahayn laga faa'iidi maayo qoraana soomaaliya ugu soo daasho waxba kuma dhimana war mahmahma ii baa ayaa waxaa la yidhi haddaad aragto gabsas iyo mas isdilaya gariiraa geedka u saaran marka beerahan soomaaliyeed ee isdilaya dagaal waa ka soo daaleenoo dani uguma jirtee dad kalaa ka dambeeya fidnada war waxaan maqli jiray abwaanguur oo dhahaya wiilashan isdilaye dilayaashu diraane ma kuwaasuu ka hadlaayay buwa iskudiloo ka dhex qaraaba maqal waariyaa tan oo kala arkay war kalemaanay war ma haysiine bu'aala xalaa lagu dhalmada ayaa la yidhi cirkana looga soo dhacay weliba hal meel looguma simine saddex rumood oo mid helo tababare ahayd midna ahayd xaruntii maamulka iyo saldhiga ay ku shirayeenoo buundada bu'aalo u dhow intaba dhulka lala simay meydadkii dhaawacyadana waa la kala garan waayaa layidhi maadaama wejigii iskaga ekaayeen war intaasoo dhanba waxaa ka daranaa la layidhi iyagiyaa dhexdooda kala shakiyo oo isxiraya maanta waxayna leeyihiin nimankaanna soo shiishay cidda soo hogaamisaa la rabaaoo ka dambaysay hadda caana jiilaal la layidhi cambaxan u filay waar khawaariijta hirshabeelle iyo galmudug toogta godad bay galaan waa tan la yidhi kuwa bu'aale maxaa guryaha dejiyey kuwa gobolkaba iyaga xukuma war jeebada shabaab waa jiraan madax ku joogtaa miyaan laydan odhan war laftaadu miyaadan maqal waka cadowgii jabe maxaan la jeclaa jabka war kalemaanay warmaysiine qarxii turkiga ka dhacay oo labadii qof oo fulisa midna isqarxiye midna la toogtay dowladda turkigu waxay u soo xidheen sagaal boqoloo qof dhammaantoodna waa la baarayaa la yidhi marka annaga kii isqarxinaya haddii laga hortago jiro wax kale ma sii baarnay see wax u jiraan ubowka ah, isqarxinaya ma sagaal boqol baa la socota war waxaa layidhi turkiga dadka qaraxa ka geystay saddex boqoloo kilomitir baa lala socday dhaqdhaqaaqooda iyo hadba tilaabtay qaadayaan magaaladana waxay ku soo goleenaa layidhi baabuur nin dhakhtar oo ay dileen ay ka soo dhaceen marka iyagoo la og yahay meel kastooy soo marayaan oo diyaar loo yahay beledka soo galeen baa layidhi marka ma taasaan ahayn in cid kastoo fiirisay cid kastoo wax ka iibisay cid kastoo baasta siisay cid kastoo ay waceen cid kastoo shaah ka gateen miyaanay ahayn in la baaro war nimanka dhakhtarka soo dilay kadibna naftooda dilay oo rabay dadka kale inay sii dilaan filinka ay jilayeena waa noocee war jilayaashaas iyagoo badan bay inoo joogaane filinkoodana horor baa laydhaa malaa hurdaad ka soo kacdaye wakaa cadowgii jabe maxaa la jelaa jabka aryaadhaha qawaadhijta la yaabaysiin hadday jabeen kuwii la soo jiri jira wadajeeba hadday jaabeen kuwii la soo jiri jira war kalemaana war mahaysaana waxaa la yidhi laba ninbaa hadda kahor waxay isku feeroonay isku garaaceen gabadha layla layidha aniga i jeceshahay iyo aniga i jeceshahay markii si loo kala celiyo oo loo kala maareeyo la garan waayo lagu rafaaday ayaa gartoodii si dhab ah loo galay kadibna waxaa la yidhi gabadhii baa loo tegayaa oo idinkala saaraysa bal ninka labadiinna ay jeceshahay kii ay u markhaati furtaana garta u dhacaysaa kadibna layla markii loo tegoo nimanka wejiyadooda la tusay waxay tihi anigay midkoodna ma arag filinna kama daawan wah foolbishareediyoleymaogdikadaanfirgaayna waar masalxadday dirsay war hadda gabar aan jeclayn ninka yidhi waa jecesha nin kale kula diriray kaasaa dembiilaa hortan wuxuu ugu feeraa kiya jecelyahay maaqarsada wixiisa war waraf iyo shimbiro war iskuma hayaan war warka ma sugtiina waa falantiina waxaa laydin yidhi gabadhu midkoodna nimanka ma aysan aqoone waxaan ula jeedaao taa ka sii daran nimanka shabaab layidhaa diinta ay darteed noo laynayaanoy maalin walba noogu dilayaan iyaga iyo diintu warba iskuma hayaanoo aqoon xitaa iskuma leh aryaadhaha samigae cabdullahna waxauu yidhi how nindhilqeegoogo shuu dhex yaal waa dhaaftay hurdaa dhedhenkeed nindhilqeegoogo shuu dhex yaal waa hurdo dhedhenkeed war cabdullow shabaabkii midugaan ka soo raxdaynay meel cidlaa aadi maayaane ha laysku badnaado war shabaabka gobollada laga soo didsho garanwaaga dhabtaood maqasheenba waa isaga ha layska fiirsho urbawa intay garka xirteen bay wada qayilahayaan baa la yidhi waaryaareen aaminta aaminta naftoorad bay kugu aaminta maydan maqal warina godaan hadda ka hor wuxuu yidhi fallaartaan cirka u ganay nin walba u filo marka shabaabka carrada laga soo firdhiyey nin walba ha iska fiiriyo waa sidaasoo kale war kalemaanay war mahaydan madawiine lafta gareen shalaytii baydhowlah kadhow ayay hayday salaliyaable weliba ulhaayga kiidanoo hadhow ee ulhaayka kiidano hadhoaaw yallahaayen usina jirjirkaajiyey weliba eray dhuulku koonfur galbeed hagta hureeye war ma fiiru ku xoraynaya mase waa layskala gudbay war aanal walmooshiidi fiiriyow shileediya wangmayku fuugsa oo dhagansay warka geegkahe dhuusamareeba dig kaari wujigi e la maadna tiileeraaya hayti madawiinaga weliba seeday baydhowo ee madawiinow haniidaay tiileeraayonay da'u kallay weedada magoradaw an waaryaara wallaweynay madaxweyne muuse bixi marna maanu dhuusamareeb imanayn buu ma lafta galeen baa aqoonsaday war cumar cabdiriij laba jeer u raiisul wasaare aan soomaaliya noqdaniyo warwar mahaysaane eh, nimanyow hadda ka hor nin carab oo lunsana wuxuu tegey caliyaalo war ma khawaarijtoo ka mid ahay madoon baa la soo caaridey war macdan buu baadhay war intaasba ma ahane ninkiioo rafaadsanoo oomana wuxuu caliyaalo ugu yimid nin oday ah wuxuuna ku yidhi hal indaka shayun min almaa adeer wax bi aha ii laakiin ninkii odaga ahaay oo afkiisa garan waaya wuxuu ugu jawaabay gabay wuxuuna yidhi cindag iyo calayg laguma oga ceelkan caliyaalo calaa maa taquul waa wuxuu caynkan ku galay marka taariikhta sogalootiga ah is afgaran weynaye calaamaad eh. taquulkooda kula laabteen meeshay ka yimideen war madaxweyne xasan sheekh hadda ka hor wuxuu yidhi dhulkan subayr iyo cabdalla iyo mansuur iyo xamdaan ma ee jaamac iyo geelle iyo abshiraa leh eedanindan kutabireed war abtidoon iyo faarax iyo dhiblaawo xaggeed ku ilowday war dhuxul iyo qowdhan xaggee ku ilaaweyn war hurre iyo sugulle ku ilowday war dhammaanta dhulka ayagaa leho madaxweynuhu yidhi eh. waa kaa cadowgii jabeen maxaa la jabka fariimahaasi xubintaasi kalamana waxay u dambeeyeen barnaamijkeeni xog waraysood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho anigoo ah saciid cabdiraxmaan cali ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay salaad cabdulla cumarna waa uu farsamaynayay intuu barnaamijka wada ku jiray intaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo adduunyada dhammaanteed dhiiglaa ka socoto adduunyada dhammaanteed guriga ka socoto dawaqba baxayo dowqaaradoodba dhan kasta taeg tabadhigu u qulqulayaa gumaysiguna wuxuu dhimay dhankastotaeg tabadhigu u qulqulayaa gumaysiguna wuxuu dhimay odhamaaca lagu shiday dhallaankii oo haweenkii odayada aan dhaqaaqay odhamaaca lagu shiday dhallaankii oo haweenkii odayadaan dhaqaaqay oo dhamaaca lagu shiday dhalaankii oo haweenkii udayana aan dhaqaaqay xaqa waxaa la dhaalshacayay dhabti kilahay oo aan dhiiranayno

شاء qabayba danfaax ku soo galay